alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii soddon iyo koowaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani ibnu cabdulwaaxid almaqdisi raximah llahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jiray baabu licaan ama kitaabu licaan wuxuu ka bilaabanayaa darsigeennu aniga raqam ahaan waa saddex boqol labaatan iyo sideed can caaishata waxaa laga wariyay allaahu canhaa qaalat waxay tidhi ikhtasama waxaa murmay sacad bnu abi waqaasin sacadkii ina abi waqaas ahaa waa saxaabi iyo wa cabdu bnu zamcata cabdihii ina zamcaaha fii qulaamin wiil ayay ku doodeen wiil bay isku haystaan annagu wiilkaanu annagu yahay iyo annaguna yahay wiil baa la isku haystaa fa qaala wuxuu yidhi sacdun sacad yaa rasuulallaahi rasuulkii allow haadaa wiilkan aan isku haysanno ibnu akhii walaalkay wiilkiisii weeyo walaalkay baa dhalay mar hadduu walaalkii dhalay muxuu u yahay adeer ama ab abarkaasi laga yidhaha soo maa marka adeer baanu ahaa walaalkay baa dhalay walaalka waa kuma cutbata bna abi waqaas u fiirsa marka waa sacd ibnu abi waqaas iyo cutbatu bna abi waqaas waa walaalo soo ma marka ninkaasoo walaalkayaa dhalay buuyi cahida wuu igala ballamay ilaya aniga cahida wuxuu igala ballamay ilaya xaggayga annahu wiilkani ibnuhu wiilkiisi inuu yahay horay buu igu sheego wuxuu yidhi wiilkaas anaa dhalayo ogow waa midda labaade undur waxaad eegtaa ilaa shabahihi adiguba waa taqaanay cutbata bnu abiwaqaase suu walaalkay wiilkani ugu egyahay ka warran bi lagama yaqaan bi marka muxuu ku doodayaa walaalkee baa dhalay kow haddana wuu igala ballamay labo saddexaad waa isagiioo meesha taaganoo lagama yaqaano waa u egyaha intaasuu sacad ku dooda wa qaala wuxuu yidhi cabdubnu zamcata cabdigii ina zamcaaha haadaa wiilkani akhii walaalkay weeye yaa rasuulallahi rasuulkii allow kii hore muxuu lahaa walaalkay baa dhalay laakiin kanu muxuu leeyahay waaba walaalkayba walaalkee ma dhalina anuu ila walaal yahayba wulida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogashiisiiyo gurigiisaa lagu dhalaybi gogashii aabbahay buu ku dhashay haye min waliidatihi addoontiisiibuuna aabbahay ka dhalay buyi addoon aabbahay uu lahaa baa u dhashay buu oo aabbahay u joogi jirtay khalaas marka gurigay aabbahaybuu ku dhashay addoontiisii baa dhashay aabbahay baana ka dhalay gurigayagii buuna ku dhashay fa nadara wuu fiiriyey rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama ilaa shabahihi wiilka ekaanshihiisa fa ra'aa wuxuu arkay shabahan uu ekaasho bayinan ee cadoo bicutbata cutbo uu egyahay yuu u egyahay ninkii horeoo sheeganaya oo sacad ibnu abi waqaas ahaa walaalkiisii uu lahaa walaalkay baa dhalay wiilka lagama yaqaan fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama huwa asagu wiilkaani laka aduu kuu sugnaaday yaa cabdu bnu zamcata cabdihii ina zamcahayo labadii nin ninkuu u ekaa miyuu raaciyey mise ninkii kale wiilka ninkii kalea la raaciyey haddii la fiiriyo sacad bnu abuqaas walaalkii buu u egyahay laakiin ciddii kaleu nebigu u xukuma wuxuu yidhi adaa iska leh markaasuu nebigu hadal raaciyo wuxuu yidhi alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogosha ayuu u sugnaaday ilmuhu gogosha lagu dhalay ninka iska leh baa loogu abtirinaya walilcaahiri qofka zaanigaana waxaa u sugnaaday oo sinaystay alxajaru dhagax oo laga wada dhagaxan maanta laga wada dhagax lagula dile lagu dilee waxaa loola jeedaa waxla-aan baa u sugnaatay ha alxajaru waxla-aan waxtajibii ka xijaabo minhu xaggiisa yaa sawdatu sawdoy sawda waa xaaskii nebiga waxay la dhalatay cabdu bnu zamcata ayay la dhalatay ma la fahmo sawda bintu zamca soo ma ahayn cabdu bnu zamca falam yara wiilkii muusan arag sawdata sawdo qatu weligeed muusan arag xadiidkani waa xadiid muhim ah sida la isugu haysta waxaa weeye laba qolaa isku haysata sacad ibnu abuqaas wuxuu ku doodayaa wiilkan walaalkee baa dhalay asagaana ii sheegay inuu dhalay waana uu egyahay oo waka soo saddex qodo ma aha kan kalena wuxuu leeyahay wiilkan waa walaalkay kow guriga uu ku uurgalay oo ku dhashay waa guriga abbaha iyo gogashayadii labo saddex wuxuu yidhi addoontii aabbahay uu lahaa ayaa dhashay buy addoontii aabbahay uu lahaa ayaa dhashay addoontan marka waxaa iska lahaa sawda bintu zamca iyo cabdu bnu zamca aabbahooda zamcahaba addoonta iska lahaa xagee dhibku ka taagan yahaa marka dhibku wuxuu ka taagan yahaa sacad ibnu abi waqaas walaalkiisaan saxaabiga ninkan walaalkiisa oo laleeyahay cabd eh, ninka la yihahdo cutbat ibnu abi waqaas ba addoontan wuxuu leeyahay waan ka zinaystay mala fahma addoontuu ka zinaystay addoontuna nin baa iska lahaa ninkiibaa ilmaha marka gurigiisii ku dhashay kan marka wuxuu leeyahay dhaqankii jaahiligoo jiri jiray wuxuu ahaa ninkii sheegtay in la haleeshiiye ilmaha kana wuxuu leeyahy war meeshaan sharci baa yaala sharciga ilahi aan ku kala baxana munaasabadu marka waa maxay waxaa la fiirinayaa haddii ilmo la isku qabsado ilmaha qofka dhalayna uu yahay qof dumar ahoo la qabo oo marwaaho meel degan oo nin uu yidhaahdo dee xaaskaygii baa i dhashay oo gurigaygiibuu ku dhasho ilmahan anaa iska leh ninna uu yidhaahdo maya anaa dhalay yaa la siinayaa ninkii gurigiisa uu ku dhashay oo islaantan qaba ilmaha loo xukumaya ma la faham ninkii gurigiisa uu ku dhashay ilmahaani ayaa loo xukumaya laakiin waa goorba waa hadday suurtagal tahay ninkaani ilmaha inuu dhali karo tusaale ahaan gabar la qabo ninkeedii toban sanaba uu maqan yahay toban sano baa maanta ilmo dhashay toban sanana ninkeedii maqan yahay ilmay maanta dhashay hadduu yidhaahdaa anaa dhalay isbana aysan arag weli see ku dhasha haddee toban sana baad maqan tahay laakiin nin joogo oo reerkiisii laga yaabo ama inay khalad samaysay gogol dhaaf samaysay ama mid kale si shubha ugu tegay waxyaalaha weeye waxa laga hadlayo halkaa waxaa ka soo baxay ilmaha gogosha uu ku dhashay ninka iska leh ayaa loo loo aanaynaya khalaas cidda ilmahaas dhashay ama xaaskiisa ha noqoto ama addoontiisa ha noqoto laakiin waa muddo ay ku suurtoobi karto labadaa qof inay is arkeen zamca ninka la yidhaahdo oo sawda aabaheed ahaa addoontaana addoon u ahayd asagoo gaal u dhintay sawdana maysan dhali maysan dhaxlin halkaa waxaad ka fahamtay gaalkiiyo muslimku isma dhaxlaan ayadana xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa waraca iyo xalaal miiradka in lagu dadaalo maxaa laga wadaa ilmihii la isku haystay nebigu ree zamcuu haleeshiyo wuxuu yidhi idinkaa iska leh laakiin gabadhii walaasha loog walaalka looga dhigayoo sawdaahaydoo nebigu uu qabay wuxuu yidhi ka xijaabo xaggee xijaabka keen walaal baaba looga dhige hata haddii la fiiriya nin kale u egi zamca uma ekelmahano nin kale u egi maadaama marka walaalnimadii sharci ahaan la idinku sugay ixtiyaad iyo dadaal ahaan nin ajanabiga ku arkay intuu noqon lahaa iska xijaabo kii walaal baa tahay la yidhi haddii la yidhi gabadhaa ka xijaabo nin ajanabiya gabar aan ka xijaabayn oo iska qaawan oo maanta dhan uu arkahayo maryo khafiifa ah qabtaa soo doqonnimo ma gabadha muslimadaahi waa inay xijaabato ragga ajaanibtan ay ka xijaabato kulligoodna waa isku mid hadday ilmo abti la yihiin iyo adeerkeed haduu e, e, e, ilmo adeer hadday yihiin iyo isku dugsi hadday dhigtaan iyo isku iskuul hadday dhigtaan iyo hadduu joqoraa yahay iyo fuundii eh, musqusha ka shaqeynaya haduu yahay iyo injineer guryo habeeye hadduu yahay iyo macallin wax aqriya hadii waa isku mid ajanabi waa ajanabi ma la fahmo kuwa madaarista iyo goobaha waxbarashada iyo masaajidda joogana in laga xijaabto kuwa guryaha ka shaqeeyana aan laga xijaaban taasu diin ma ah dhaqan kale waay taasu diin ilahay shuqul kuma le qof ilahay ka baqaysana ma qofta sidaa samaysa ah, qofka markay meel aadaysana xijaabanaysa meel waxbarasho marka kaleetana aan ragga ajaanibtaha ah inay arkaan in kala dan kala ahayn oo aan ka xijaabanayno gacmaheedii iyo meel walbeeta jirkeedii iyo surkeedii iyo la arkaayo timaa hadday doonto qaahusanaysaa ceeb waay taasu ceeb weyn waay weliba ayib xadiidku taasna waa ina tusinaya waa ka faa'idaysanaynaa waxaan ka faa'idaysanaynaa dadku ayagoo dad sici fiican oo ahlu fadli ah inay masale isku qaban karaan walaaltinimadan aysan waxu dhimaynin waa dhici karta inaad tiraa kitaabkaan anaa leh adoo kula tahay inaad leedahay anaa leh anaa leh hayaan kitaabka ilahay ku kala baxno khalaas can caaishata waxaa laga wariyaa radia allahu tacaala canhu canha annahaa caa-isha qaalat waxay tidhi inna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama dakhala wuu ii soo galay calaya dushayda masruuran asagoo laga farxiyey isagoo aada u faraxsan buu iisoo gala tabruqu ay ifayso asaariiru wajhihi wejigiisa laalaabkiisa qofka markuu wejigiisa meelaha laalaabka markuu faraxsan yahay wejigiisa waxaa laga dareemaa farxad iyo inuu birbirqahayo markuu xanaaqsan yahana wejiguu kuududahayaa iyo isdaba dhigahayaa sibuu u xanaaqsan yahaa marka nebigoo faraxsan oo wejigiisu uu nuurahayo ifhayo birbirqayo asaariiru wejihina wejiga meelaha laalaabka jirka waxa way isku laalaamo oo kale weeye ay aada u ifayso ayuu iisoo gala fa qaala wuxuu yidhi alam tarey miyaadan ogeyn anna mujazizan ninka mujaziz loo yaqaano nadara inuu eegay aanifan mar dhoweyd ilaa zayd ibni xaarihata zaydkii ina xaariha ahaa iyo wa usaamata bni zaydin usaamihii ina zayd ahaa oo fa qaala markaa uu yidhi inna bacda haadihi tan ayada a qaarkeed al aqdaami ee lugaha ah al aqdaami ee lugaha ah la min bacdin qaarka kale ayay ka ahaadeen oo waa isdhaleen ayib wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa kaana mujazizun mujaziz wuxuu ahaa qaa'ifan sinji yaqaan ayuu ahaa sinji yaqaan sinji yaqaan waa hagaag xadiidkani qayb aan ka qeyb ka mid a ah macnihiisa horey baan usoo tilmaana waxaan usoo tilmaana waxay ahayd gabadhii xalayta casharka aad macnaynayseen ku qornayd oo saxaabiyadda ahayd oo nebigu uu yidhi usaamo guursa gabadhay bay ahayd yaa qofkii macnaynaya xalas o ma maaha gabadha magaceedu muxuu faadumo bintu qays gabadhii noocaas ahayd markay tiri usaamo ma rabo waxyaalahay ku diiday waxaa ka mid ahayd in usaame la ohan jiray aabihiisi asagoo isma dhalin soo maaha isuma ekayn dad waxaa jira sinji sinjiga waa firka dadka nasabkooda iyo si isu leeyihiin waxaa hadda loo yaqaanaa dhian eeda maaragtan oo dadka laga qaado oo laisku raadiya dadka aan eh, kala maqan soo mid arag waxaasoo kaleetuu ahaayo dad waxaa jira hadduu saa kuu feeriyo koran wareem in hebel baata isla markaba aabbahay adiga isu soo kiisaaray xataa hasuu ekaanina aabba hadduu madow yahay abbaana adna cadahay bal iskaba dhaafa qaar ka sarreeya waxaa jira saa hadduu kuu fiirinayo koranhaya qole hebel baata qabiilkaagu ree hebel baata bal iskaba dhaafa aabbo dadka qaar ba hadday saa ku fariya wuxuu ku leey meel hebel baad ka soo jeedaa adiga dhalasho ahaan sinji yaqaan baa marka lo dadka sinjigooda iyo asalkooda dadka soo farsooco ilaahay haybad u siiye wey ninkaa isagoo iska soconayo wuxuu u yimi usaame iyo aabbahiisoo hurda midkoodna ma yaqaan nuxnuxda magaalada ka jirta war kalama socdo madaxoodii maraa u saaran lugahoodiibuu arka markaasuu yir alla labadan lugood isu eg ka waa isdhaleen qaarba qaarka kalau dhala ina bacda haadihi tan al aqdaami ee lugaha ah qaarkood qaarka kalu ka ahaada qaa'if marka waa qofka sinji yaqaanka mujasisna waa magaciisii marka nebigu marka waa ku farxay sala allahu aleyhi wasalam nebigu waa ku farxay xadiidku marka dhankaa marka laga fiiriyo maxaa laga faa'iidaysanayaa waan ka qaadanaynaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa qofka walaalkaaya wixii wax u taraya in lagu farxo wanaagiisa ah qiyaafada noocaasana mararka qaarkood in la isti'naasi karo waxyaalo badan lagu salayn karo can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dukira dakara wuxuu noo sheegay dukira waxaa la sheegay alcaslu siibidda ama kasoo bixinta lirasuulillaahi rasuulkii allah loo sheegay sala allahu caleyhi wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi welima maxay buu yafcalu u samaynayaa daalika arrinkaas axadukum midkiin walam yaqul nebigu muusan dhihin falaa yafcal yuusan samayn daalika arrinkaas axadukum midkiin fa innahu amar yeshaaniye laysat ma aha nafsu naf makhluuqatu naftaasoo la abuurayo ila allaahu alla ayaa khaaliquhaa midka abuuraya ah alla ayaa samaynaya ayib can jaabir waxaa laga wariyay ibni cabdillaahi radia canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nacsilu kuwa siiboo soo bixiya walxaal al qur'aanu qur'aankuna yanzilu uu degayo oo qur-aanku waqhtiguu soo degayay walow kaana hadduu ahaan lahaa qowlkan sufyaan bnu cuyeyna iskaleh baa culamada qaar leeyihiin in lasoo bixiyo shay-an shay shaygaasoo yunhaa la iska reebo canhu xaggiisa lanahaana wuu naga reebi lahaa canhu xaggiisa alqur'aanu qur-aanku xadiidkanuu masale wuxuu ka hadlayaa casliga loo yaqaano culummada muslimiintuna ay ka hadleen nebigeenun oo ka hadlay casligu waxaa weeye ninku reerka uu qaba iyo xaaskiisa labada qof oo dee isqabta ilaahay baa isu baneeyey oo waa is arki karaan oo gogol baa dhex mari karta iyo xiriir iyo galmo mararka qaarkooda marka waxaa dhacaysa ninkuu reerkiisa intuu u galmoodoo jimaaco jimaacii aan soo marray kitaabka awalkiisa shahwada iyo manidu markay soo dhowdahay soo baxayso inuu soo sibo biyihii bannaanka ku daadiya ilmaha laga abuuri lahaa casli marka kaasaa loo yaqaanaa al caslu waa inuu ninku reerkiisa u galmoodo sariirta ka bacdina biyuhu markay soo dhow yihiin manida ah oo ilmaha laga abuuri lahaa biyihii intuu soo bixiyo bannaanka uu ku shubo halkaasaa marka waxaa jira xadiid tilmaamaya nebigu inuu ku tilmaamay alwa'du alkhafiyu waa nolol duugid ilmihiioo nool la xabaalayo inay xaaraamtu halkaa ku tilmaamo halkaana waxaa ka muuqata arrinka noocaasa rasuulka inta loo sheegay rasuulku inuu yidhi oo oh, midkiin muxuu sidaa u samaynaya duba reerkiisa u galmoodayoo sariir kula kulmay biyaha muu riximka xaaskiisa ku daadiyo muxuu bannaanka ugu shubayaa walam yaqul muusan odhan falaa yafcal dalika axadukum midkiin yuusan farqi baana udhexeeya ha samayn iyo muxuu midkiin u samaynaya ha samayn waa maxay waa waa xaaraam ma u dhowaan kartid wey laakiin midkiin muxuu u samaynaya waa laga yara roon yahay wey waa laga yara roon yahay wey ayib taasi marka waa qodob saxaabiga marka wuxuu leeyahay xadiidkan nebigu wuxuu yidhi markaas naf ilaahay abuurayaa ma i jirto ilaa ilaahay wuu abuuri haddii marka biyaha bannaanka aad ugu daadinaysa yaan xaasku kaa uuraysanin oo aysan uur qaadin waxaaba laga yaabaa intaan biyahan kaa iman hal dhibicoo soo baxday ilmaha ilahay inuu ka abuuray khalaas gabadhiina ay ku dhimudato adna aad ku dhimudatid xadiidka dambe wuxuu tilmaamayaayo jaabir arrinkaasi inay samayn jireen saxaabadu qur-aankoo soo degayo nebigu uu dhex joogo wax xaaraama hadduu ahaan lahaana laga reebi lahaayoo loo diidi lahaa xugumka casliga ninkuu reerkiisa markuu u galmoodo biyihii shahwaduna ay soo dhow yihiin bannaanka inuu ku qubo ku daadiyo oo bannaanka ku shubaayay culummadu waa isku khilaafeen oo qayb waxay leeyihiin waa laga yara fiican yahay arrinkaas arrin saxa ma ah qolyana waxay leeyihiin waa bannaantaha gebi ahaanba qolyo saddexaadna tafsiil bay geliyaan waxay leeyihiin gabadha gogosha kula wadaagayso reerka ku ah hadday tahay xor xor xoraho madax bannaan hadday toon addoon ahayn ayada idankeeday ku xidhantahay biyaha bannaanka inaad ku shubtay sababtoo ah xaas bay kuu tahay xuquuq bay kugu leedahay hadday ku ogolaato oo kuu idanta biyaha banaanka inaad ku daadisid waa sax haddaysan laakiin raalli ka ahayn ma samayn kartid sababtoo ah waa xaq ay leedahay oo wax ku leedahay xaaje iyo baahi laakiin hadday keento hadda waxaa jira eh, daawooyin gabdhaha qaarkood ay qaataan oo kaleeto markay ilmuhu ku bataan oo laga yaabo ilmo markay dhashay islamarkiiba haddana uuraysato oo kaleeto ama qalliin lagu sameeyo oo kaleeto oo laga yaabo dhakhtarku inuu yidhaahdo waxaad u baahan tahay nasiinaad u baahanta oo kaleeto ama irbad bay qaataan haweenku ama waa la duraa labaduba waa la sameeyey ama ama kaniin bay qaataan kaniin bay qaataan labada waa la sameeya booskaas marka irbadda hadda la qaadanayo iyo kaniinka waagaa ma jiri jirin laakiin muxuu samayn reerkiibuu u galmoon biyihii ilmuhu ka abuurmi lahaana bannaanku ku daadinaya marka hadday baahi iyo daruuro keentay ay jirto laga maarmi waayo maalan gabadhii hadday uur qaado halis baa gelaysaa baa layihi dhakhaatiirta waxay isku raaceen gabadhan dhowr jeer baa ilma lagu soo qalay halis bay gelaysaa ama caafimaad darre kalaa jirta ama ilmaha caafimaadkiisa loo baqayaa arrimo noocaasoo kale hadday jirto ilmaha loo kala fogeynayo daawooyinkan hadda la isticmaalana aan la haynin biyihii banaanka in lagu daadiyo ama daawo hadii la hela daawada la isticmaala dhib ma leh laakiin qof ilma la dagaalamaya taranka oo le aniga hal xabaan alwaa igu filanta wax kalama rabo oo sidaa isu durahaya oo riximkii iyo meeshii ilmuhu ka abuurmi lahayen hadduu doono iskaba bixinaya ama xirhaya ilmahaas inuu quud cunona ka baqahaya xaaraan gaalada soomid arag labadaa xabowda haysta way isqabaane maxay u dhaliila yihiin ama riximkii baa laga saaray ama riximkii ilmuhu ku abuurmi lahaa baa la xiray ama irbad bay qaadatay weligeedba ah ama kanin bay qaadataa laba xaboo marka lagu agaboobahaya soomaaliguna waxaa laga yaaba gabadhiiba inay toban ilmood asho marka ilmahaaga badso waxba waxaas cuqdadooda cudur hadalkooda yuusan saamayn kugu yeelan ayib can abi darin waxaa laga wariyay radia allahu canhu anahu abu dar samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo leh laysa min rajulin nin ma aha laysa ma ahan min rajulin nin ay rajulu nin oo minta zaa'ida laga dhigo ninkaasoo iddacaa sheegtay ligayri abiihi aabbihi cidaan ahayn walxaal huwa asaguna yaclamuhu uu og yahay hu ninkaan inuusan aabbow ahayn wuxuu yidhi hebel baa i dhalay wuxuuna og yahay hebel inuusan dhalin ilaa kafara wuu gaaloobaya hebel baa aabbahaya war maya aabbaha waa kan maya kan ima dhalin aabbihiisii buu diida dhalay mid kalena waa sheeganaya waa gaal baa le kow waman ruuxii iddacaa sheegta maa shay laysa lahu asaga aan u sugnaan fa laysa ma aha mina annaga mid naga tirsan mobil qof leeyaha tir anaa iska leh war ma lihida anaa iskale may anaa iska lahaatay waxaad maqashay cod meel ka baxayo qur-aan la akrinaya markaasa le shekh hebel balkaan qur-aan ka may codkaas anaa iska lehaa tiri ah. ah, anaa qaari hadda ka hor baa waxaa laiga duubay waddanka hebel la yidhahda waxba waxaad aragtay qof leeyahy waa la daaweeyey dhakhtar baa daaweyey markaasa waxaa tiri anaa daaweeyey isbitaal si wax loo qora xataa ma taqaanidii erbad si loogu dhufta qof marka wax kasta uusan qofku lahayn inuu sheegto waxqabad uusan qofku qon wuxuu leeyahy anaa masaajidda iyo madaaristan oo dhan dhisay waxaana laga yaabaa xataa masaajidaba inuusan ku tukanoo gelinba marka qofkii wax uusan lahayn sheegta reer uusan lahayn biyo waa leeya gabar uusan gabadha anaa qaba waxaaso dhan waa been marka qofkii wuxuusan lahayn sheegta naga mid maaha intaa keliya ma aha walyatabawa u diyaar garoobo maqcadahu meesha uu ka fadhiisanaya mina naar waa ahlu naari naarta meeshuu ka geli lahaa ha issii diyaariya wey waman ruuxii dacaa ugu yeera rajulan nin bilkufri gaalnimo oo maxaa laga wadaa nin baad waxaad ku tiri waryaa gaalow gaal baat waa qof walaalkaada muslim ah baad ku tiri gaal iyohu gaalku dhalay ama gaal iyohu baad ku tiri aw qaala ama yidhaahda yaa caduwallaahi ilaahay cadowgiisiiyow walxaa laysa uusan ahayn kadaalika sidaas qofka aad leedahay ilaahay cadowgiisiiyow ama gaalow aad leedahay ama gaal gaal dhalaybaa taad leedahay gaal ma uha ama cadow ilaahay ma aha ilaa xaara ereygii uu yidhi wuu ku soo noqonayaa calayhi dushiisa gaal baa taa markaad ku tidhi ereyga afka aad ka dhahdo gaal ahayd asagii hadduusan aadin aduu aduugso adaa gaal noqonahay aabbaha iyo hooyadaaba gaalahaa tiri aabbihiisi hooyadina muslim bay ahayn adaa gaal ah oo gaal noqonaya howl fudud marka maaha dadka in la iska gaalaysiiyo xugum la iska saaro xujo u haysan kadaa sidaasaa cinda muslimin muslim agti ku sugnaatay walilbukhaariyi bukhaarina waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkan oo kale xadiid la mid ah xadiidku wuxuu ka hadlay saddex masalo masalada koobaadi waxaa weeye qofkii aabihii inta naca cid kaleeta u nasab sheegta xadiid baana sidaa ku soo arooray caddaynaya oo qofku aabbihii inuu iskala weyn yahay ah aabbihii inuu iskala weyn yahay uusan sheeganaynin ousan ogolayn oo uu nacay dadka qaar baaba waxay sameyn waxaa laga yaabaa niyow aabbahaa baan sheeganahayaaye markaasaa laga yaba inu ku yidhaha aabbaha ma sheegan karti lacag isii waayahay xoogaagaan iga qaado in hebel baana waayahy aabaha maasheegati may ma raba kaas waa naca lama ogola laakiin wixii daruuriyaad kaleeta iyo duruuf kale ay keeneen sida sharciyada wadamada lagu qaatoo kaleeto dan iyo daruuriyaad ay keeneen waa masale kaleeto waxa laga hadlayo waa qofkii naca aabihii inuu u nasab sheegto qofkaasi waa kabiira min alkabaa'ir waayo dhibaatooyin waaweyn baa ka imaanaya ayib laakiin xadiidku muxuu ku xihay ogaansho wa huwa yaclamuhu asagoo og haddaadan ka warqabinba qofka inuu aabaha yahay inuu aabbaha yahay in kaleetaba ama aabbahabaad u haysataa mana ahaba waxaa laga ilmo yaroo meel laga soo qado reer iska korsadeen naayaha inay hebel maba yaqaanba cid kale ciddii korsato wuxuu u haystaa aabbihii iyo hooyadiiba ma eed buu kuleeyaha kaasu eed ma leh lakiin adoo aabbaha garanaya inaad aabbaha e, nabcaysatid oo diidid baa la diidan yahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah dadka macaasida iyo dunuubta ku jira kufri iyo gaalnimo in lagu idlaaqi karo lagu sheegi karo ama kufru nicma ha noqoto markaas ama kufrun duuna kufrin oo kufri hoose ha noqotee xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofku wuxuusan lahayn ama uusan xirfadeeda lahayn inuu sheegta inay xaaraam tahay wax kastoo baatila ah marka soo gelayo oo dacwo kastoo baatilaho qofku uusan sheegauusan samayn wuxuu yidhi cilmigaasaan aqaanaa dadkaas anaa waxbaray sidaasaan wax u sameeyey waxa weeye kullu dalik ree hebel iyo ree hebel anaa heshiisiiyey dowlad hebel iyo dowlad hebel anaa isu keenay qofkaas anaa abaalka u galay kaa xabsiga anaa ka soo daayay wax oo dhan waxba kama jiraan wuxuusan lahayn qofku inuu sheegto lama ogola lama ogola dadka muslimiinta in la gaalaysiiyana ayadana lama ogola waa arin xaaraama arrinkaas dad muslimiina in la gaalaysiiyo kitaabu radaaci nuugmadii ayuu u kitaab yahay kitaabu radaac wuxuu musanifku ku sheegi doonaa li xadiid alradaac ra-da in la kordhigo sidaasaa banaa badan alradaac nuugmada arridaac in la yidhaahdo ra-da lahoos dhigana waa arrin bannaan weeye axkaamtii ilmihii la nuujinayay iyo qofka la nuujinayay iyo waxyaalaha wixii ka dhalanayay ayuu ka hadlaya can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalama fii binti xamzata xamse gabadhiisu nebigu wuxuu ka yidhi laa taxillu ima bannaana lii aniga guursaa lagu yidhi waana in adeertaa waana qurux badan tahay guurso yaxrumu waxaa ku xaaraamooba min aradaaci nuugmada maa waxa yaxrumu ku xaaraamooba min anasabi nasabka wa hiya iyadu ibnu ah ibnatu akhti ukhti akhi walaalka ibnatu akhi walaalkii gabadhiisa weeye mustaqdaqay baa waxay qoraan bintu akhi walaalkii gabadhiisii weeye min aradaacati xagga nuugmadana walaal igula ahaa walaalkay oo ahaa walaal aan naas wada nuugnay ayaa gabadhaan dhalayb culummadu waxay tilmaameen gabadhan xamsa uu dhalay magaceeda in la isku khilaafsan yahay ibnu mulaqin oo kale wuxuu sheegay kitaabkiisa aliclaam bisharxi cumdati kitaab wuxuu leeyahay aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam kitaabka wuxuu ku sheegay gabadha magaceeda in la isugu khilaafay lix qowl qolya waxay leeyihiin umaama la yihahda gabadhaas umaama qolyana waxay leeyihiin amatullaahi baa la yidhahdaa qolya waxay leeyihiin umulfadli ayaa la yidhahdaa cumaara la yidhaahdaa faatuma la yihahdaa inta waa la isku khilaafa ayib taas waa qodob qodobka labaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu ina baray haddaad wiil iyo adigu naas wada nuugtaan walow cidda naaska idiin dhigaysaaba yaysan idin wada dhalin ha hooyo aan ku dhalin baa naaska kuu dhigtoo ku nuujisay ilmihii aad naaskaa la nuugtay walaal baad u noqonaysaa iyo maxram isma guursan kartaan ilmihii ay dhaleenna adeer iyo eeddaad u noqonaysaa kuwii ayaga la dhashay waa kuwaas iyo habaryaro saasaad u noqonaysa marka isma guursan kartaan sidaa awgeed qofka wiilkaa ee naaska aad wada nuugteen isku aababa ha noqonina isku hooyaba ha noqonina oo canahaas aad wada nuugteen gabadhii u dhalay walaal khalaas walaalba walaalkaaba dhalay adeer baad u tahay ama habaryar lamana taaban karo dayib xamze rasuulka adeerkiibu ahaa xagga nasabka soo lama socotaan rasuulka adeerkii laxmiya waayo asagoo rasuulka adeerkii ah intaa keliya hawshu ay tahay haddaysan nugmadu imaan lahayn nebigu gayaan buu u noqon lahaa gabadhaas waana guursan kare laakiin hadda guurkii maxaa hor istaagay asagoo adeer uu uhuu naas la nuuga nebiga sal alay slam maxay wada noqdeen dhanka nuugmada marka walaalo soo maa gabadhii marka muxuu noqday adeer waa xagga nuugmada xagga nasabkana muxuu gabadha kala yahay waa ilmo adeero adeerkii baa dhalay ma guursan karabi cali baa usoo bandhigay oo ku yidhi xadiis saxiixa kusoo arooray gabadhaana waana qurux badan taha waana gabar quraysheed waana gabar qaymo badan dad naga fogfogba waad ka guursatay gabadhan guurso waana gabar yare markaasaa nebigu u sheegay sal lay sl maba geyabiga gabadhaan guurba ima qabto walaalkay baa dhalay can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalama ina aradaacata nuugmada maxaa ku xiga halkaa tuxarimu miyuu idii qorayaa ra ya tuxarimu waxay xarimaysaa maa waxa yuxarimu maa waxa yaxrumu ku xaraam noqda min alwilaadati dhalmada maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa laba qofoo wada dhalatay haddaad tihiin oo isku hooyo ah ama isku aabe ma isguursan kartaa maxaa dhacay dhalmaad dhalasho ayaad waxa weeyaan ku walaalowdeen soo maa waxaa sidaasoo kale la mid a wixii isugu yimid nuugmo ilmaha naaska aada wada nuugteen waa walaalka ku kuu dhalay adeer baad u tahay gabar haddaad tahay eeddaad u tahay malafahma qodobka walaashaa ilmaha ay nuujisay maxaad u tahay gabar walaashaa ee ilma nuujisay haddaad wiil tahay abti haddaad gabar tahayna habaryar baad u taha malafahma qodobkaa marka hawshaas masalada ku saabsan radaaca iyo nuugmada waa in muhiimad gooniya la siiyo soomaalidu aad bay waxay isugu dhex yaaciyaan oo sameeyaan gabdhaha dariska ahoo guryaha wada dedegan iyo ilmay isaga tegayaan walaala ilmahan iisiha yarka ah suuqan kasoo noqonaya marka waxaa laga yaabaa maalin walba inay ilmihii nuujiso shan jeer bay nuujinaysa hooyay ilmihii u noqoto hadhow ilmihii markay weynaadaan baa laga yaaba inay isu guuriyaanba waa ilmo aan gayaanba isu ahayn waa walaalo ahba marka masaladaa nuugmada waa la iscaawin karaa ilmaha waa la isu nuujin karaa laakiin ogow ilmaha aada nuujisay ama walaashaa ay nuujisay ama hooyadaa ay nuujisay maxram buu kuu yahay ilmaha sidaas waa in la ogaado walow ha wada dhalanina haddaad doontaan wa canhaa caaisha waxaa laga wariyay qaalat waxay tidhi inna aflaxa ninka aflax loo yaqaano bal ninkan u fiirsada akhaa abilcuqaysi abilcuqays walaalkii ahaa asaga aflax baa la yidhahdaa walaalkina abilcuqays abilqucays ayaa istaadana fasax u weydiistay calaya dushayda inuu iisoo galo guriga anoo joogu dabca inuu soo galo albaabku gargaraacay bacdamaa muddo ka gadaal unzila la soo dejiyey alxijaabu xijaabka markii xijaabka la soo dejiyey gabdhuhu ragga ajaanibtaha ka xijaabteen ka gadaal ayaa ninkaanu albaabkii usoo garaacay fa qultu waxaan ku idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa aadanu inaanan u fasaxayn inuu soo galo lahu asaga xataa astaadina ilaa aan fasax weydiisto annabiya nebiga sal alla aley wasalam weligii baana ka furayn bay albaabka muxuu igu soo gelaya aniga nin ajanabiga ah ilaa rasuulku io ogolaado fa ina akhaa abil qucaysi u fiirso alkaa u fiirsada fa inna akhaa abilqucaysi abilqucays ninka la yidhaahda walaalki waa kee walaalkaas waa aflax laysa ma aha huwa asagu ardacanii midka i nuujiyey ma aha asagu naas ima nuujin bay ninkan albaabka soo gargaraacanhay ma nin baa naas laga nuuga ha ninkaan aniga naas ima nuujin bay albaabka soo garaacanaya walaakin ardacatnii waxaa i nuujisay imra'atu abilqucaysi abilqucays xaaskiisaa i nuujisay mushkilada meesha ka taagantay waxaa weeye abilqucays iyo aflax waa walaalo soo ma xasuutaan waa walaalo caa waxay nuugtay ninkan abulqucaysa xaaskiisii bay hadda ka hor waaga yareen lasoo nuujiyey aflax marka muxuu noqonaya sheegahe yaa adeer buu u yahaa sababtoo ah walaalkiisa ilma hadduu dhali lahaa ilmuhu muxuu noqon lahaa soo adeer uma noqdeen aflax xaaska walaalkaa uu qabo ilmaha nuugayna adeer baad u tahay ma la fahma caaisha marka waxay leedahay aniga ninkaa xaaskiisa ay nuujisay maanaha ninkan waxa weye gabadha dumaashigeed miyaa nuujiyay tiri aniga fa dakhala waxaa iisoo galay tiri calaya dushayda rasuulullaahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ale ninkii bay diiday albaabka inay ka furto rasuulka ilaahayow ina rajula ninka laysa ma ahan huwa asagu ardacanii midkii inuujiyey anigana xaaskaas gabadhaa inuujisay ninkuu ima nuujine xaaskaa inuujisay walaakin ardacatni waxaa inuujisay ti imra'atu xaaskiisi fa qaala nebigu wuxuu yidhi i uu fasax guriga inuu kuu soo galo lahu asaga fa innahu asagu camuki adeerkaa wey taribat ha boorowdo ciidda ku dhegta yamiinu kii midigtaadu war gacanta dhulka ku dhufo gacantaadu ciidowday ama faqri allah ku badee ka fur odayga meeshaa ku silcin adeerka weeyaan qaala curwatu curwa wuxuu yidhi curwatu bnu zubayr fa bidaalika arrinkaas sababkii ayay kaanat waxay ahayd caa'ishatu caaisha taquulu mid tidhaahdaa xarimuu ku xarima min aradaaci nuugmada maa waxa yaxrumu ku xaaraam noqdo min anasabi nasabka wixii nasab xaaraan ku noqday radaac iyo nuugmana xaaraan bay ku noqonayaan wixii xalaal kugu noqdayna xalaal bay kugu noqonayaan marka radaaca iyo nuugmada haweeney ee nuujisa aan ku dhalin xukumkii hooyanimay qaadanaysaa hooyadaabay noqonaysaa malafkan qodobka xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa dhowr masalo koo waxaan ka qaadanaynaa gabadha ku nuujisay u fiirsada ereygaas iyo gabadha ninkii qabay adiga yaa isu kiin keenay adiga u fiirso ilmo yar baad ahayd gabarh baa ku nuujisay gabadhaan caanaheeda aada nuugaysa yaa caanaha ka keeno xaasay u tahay soo nin ma ah ninkii iyo adugu maxaad isugu timaadeen caanahan caanahan uu hooya aada hooyadan ka nuugtaad isugu timaadeen bas adeer buu kuu noqonaya walaalihina maxaa kuu noqonayaa isagu ah, wuxuu kuu noqonayaa aabba camal ninkii walaalihiisna adeero gabdhihii la dhashayna eedooyin bay kuu noqonayaan soo maa sidaas weeye marka sidaas waa in la ogaado masalada labaad waxaa weeye qofkii sheegta oo yidhaahda tusaale ahaan ilmo yahu maxram baan kuu ahay ama wiil yahu ama gabaray waxaa ku nuujisay xaaskii walaashay walaalkay adna aada ogolaato tirahda waa runtaa xaaska way nuujisay bas maxramnimadii meesha waa imaanaysaa maxram ayaad isu noqonaysaan sababtoo ah aflac wuxuu yidhi walaalshay xaaskiisaa ku walaalkay xaaskiisaa ku nuujisay caa-ishana way ogolayd gabadhaa inay nuujisay laakiin umaysan qabin inay maxrabnima halkaa ka imaanayso taana xadiidku waa inoo faa'iideeyo waa ka qaadanaynaa ayib wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa ista'dana waxaa fasax i weydiistay calaya dushayda aflaxu aflax falam aadan uma fasaxin lahu asaga fa qaala wuxuu yidhi waa aflax baa hadlaya ataxta jabiina ma iga xijaabanaysaa minii aniga waal xaal ana aniguna camuki adeerkaan ahay soo mooged adeerkaan ahay maxaad iga xijaabanaysaa fa qultu waxaan idhi kayfa sidee buu daalika arrinkaasu ku dhaca sidee sidee adeer igu noqoto qaala wuxuu yidhi ardacadka waxaa ku ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhi walaalkay xaaskiisa bilabani akhi walaalkay caanihiisayna ku siisay siisaybu caanaha yaa iska leh dee gabadhaan haddaanin qabin oo aysan umuli lahayn macaana laga dhami laha laga heli lahaa marka caanahan aad dhamaysid walaalkaybaa keenay caanihii walaalkay cabtay cabtaybu fasaltu waan weydiiyey rasuulallahi rasuulka alla sala allahu aley wasalam faqaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay aflaxu aflax soomaalidu aflax waa isku caayaa aflax lax soo ariga ma ah aflax haddii luu yidhaahdo neef ariya afkiisaad bay leedahay weeyaan aflax marka waa isku caayaa soomaalidu waxyaala soomaaliga cay ku ah baa ee carabiga wax kaleta ku hadda tusaale waxaan soo maraynaa haddeer allah mustaan mise xalay bay ahayd meeshaan kusoo maraynay xaara hadeer hadeer hadeer u ahaa casharkeenaan hadeer u dambeeyey buu ahaaba hadeer walaysa kadalika ilaa xaara calayhi inaga xaar wax kala naqaanaaba ujeedaan laakiin xaara waxaa kusoo noqonaya calayhi dushiisa ereyga qofka uu ku tuuro gaalnimada ahaa ayaa kusoo noqonaya wey marka soomaaligu waa kala waa iyo carabigu waxyaalo badan bay ku kala aragti duwan ku kala duwan yihiin ayib macaani kale lakiin kuwaan u taqaanaa sadaqa aflaxu aflax run buu sheegay i'danii ufasax lahu asaga taribat yamiinuka gacantaada dhulka ku dhegtee odaygu waa adeerkaaye u fasaxa kuusoo gale ey iftaqarti ilaahu aad faqiirowdo faqra allah kugu sallido habaar ma aha waa kelmad iska caadiyaho carabkooda kula daray soomaalidu way yaqaana war naga tag bala kugu dhacday habaar ulama jeedo wareedhe awowgaa la gubiya maxaa kugu dhaca qaarkood odhanhaya awowgaa la war in kaar qabe maxaad saa u samaysay war go-aan ahayn qaarkood ku odhanhaya marka habaar ulama jeedaan waa kelmad carabd iskala qabsatay walcarabu carabna tadcuu waa ku habaartaa cala arajuli qofka dushiisa walaa turiidu ulamana jeedo wuquuca alamri arrinkii lagu habaaray inuu ku dhaco bihi qofkii laakiin waa iska yidhaahdaan ayib wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey qaalat waxay tidhi dakhala waxaa ii soo galay calaya dushayda rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama wa cindii agtayda iyadoo ku sugan yahay rajulu nin nebigaa wuxuu ii soo galay tihi caaisha soo nebigu ma qabin ayadoo nin ila joogo faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay man waa kuma haadaa kane ninkaan kula joogaa muxuu yihi ninkaagu hadduu inta guriga kugu yimaada adoo nin kale la joogo ku yahay ninkan waa kuma haa maanaa anugu ciyaab suuqada waxba ha odhan qofka u sheeg aabbahay weeye adeerkay weeye waxa weeye waa inaad u sheegto qofku wuxuu yahay hadduu qof guriga iska soo galo wuxuu yahay waa inaad sheegtay asaguna xaq buu leeyahy inuu ku weydiyo ninkaan muxuu yahay guriga joogo leanna asaga guriga mas-uul ka ah xil baa ka saaran ayib qultu waxaan idhi akhii walaalkay weeyaanoo min aradaacati nuugmada igula walaaloobay naas baan wada nuugnado waa walaalkay fa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy undurnaa haddaad haweentihiin ka fiirsada min ikhwaanikunna walaalihiin raggaan maalin walbaad ku haysaan walaalahayo wey walaalahayo wey guriga idinka buuxa ka fiirsada fa inama aradaacatu nuugmada saxda ah oo xugumka sharcigaa ku xiran yahay oo qofkii naaskaa nuugay aada walaalo wada noqonaysaan min almajaacati waa tii gaajadu e keentay oo waa maxay haddii haddaad hal mara naas lagu siiyo bas intaa keliya nuugmada kuma sugnaato ilmo mar nuugay naaskii oo gaajo u nuugay oo mar labaad nuugay oo mar saddexaad nuugay oo mar afraad nuugay oo mar shanaad nuugay markaa kabacdi baa la odhanhayaa walaalaati laakiin ilma hal mara unaaska intoo lagu duway keliya kabacdina aan sidaas lagu kala tegay maya intaa keliya ma ah ayib xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa oo aan dhankaa ka qaadanayna ayib inay haboon tahay waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah ninku reerkiisa hadduu weydiiyo gabadhuna inay u hagarbaxdo oo si wanaagsan uga jawaabto gabadhi mar hadday sugnaato inaad maxram isu tihiin dee khalaas waad usoo geli kartaa can cuqbata bni alxaaris waxaa laga wariyay radia allaahu canhu annahu cuqba tasawaja wuxuu guursaday bal xadiiskan aad u fiiriya umma yaxyaa gabadha umma yaxyaa loo yaqaano ah, magaceeda haniya loo yaqaano haniya zaynabna waa lagu sheega uma yaxyaa binta abi ihaabin ah, gabadha uma yaxya loo yaqaano binta eh, uma yaxya binta abi ihaabin marka waa reer isku fiican waa nin iyo xaaski waa isqabaan ninka wax guursanaya waa cuqbat bnu xaarif gabadha la guursanayana waa umu yaxya yaxyo hooyadii magaceeduna waa haniya waa ina ihaab reerkii marka waa isqabaan waa isu reer kow fa jaa-at waxaa timid amatun adoon sawdaa-u ee madow addoon madow baa timid fa qaalat waxay tidhi qad ardacatkumaa qad ardactu waan idin nuujiye kumaa labadiinaanba waa labadee ya labadii isqabtay reerkii arooska habay waxay ku tiri niiho adiga gabadhan xaaskaaga ah labadiinaba idinkoo yaryar baan hadda ka hor naas idiin wada dhiga maxay isu noqdeen marka ninkii xaaskiisii ya waa laba gabar iyo wiil walaala way maba isgeeyaanba guurba isuma qabtaba ayaguna iskama warqabaanba hawshaas ma ogaba waa nin iyo reer meel deganoo xaas isu aho isqabo oo isjecelo loof loof baa isku yihiin maqli jirta loof isku awey dadkii noocaas waxay tidhi anaa labadiinaba naas idiin wada dhigay oo idin nuujiyey war yaa ilaahi yaqaan fa qaalat waxay tidhi qad ardactukumaa waan idin nuujiyey fa dakartu waan u sheegay buu yidhi daalika arrinkaas linnabiy nebiga sala allahu alay wasalam intaan ordaan nebiga u taga nebi allow amuur baa taagana balkaala xaaskaygiioo aan jeclaho aan qabo bay islaana waxay leedahay aniga adiga adiga iyo ayadaba anaa hadda ka hor idin nuujiyey qaala nebigu wuxuu yidhi qaala saxaabigu wuxuu yidhi fa acrada wuu iga jeensaday nebigu canii xaggayga markaan arrinkaa u sheegay dhabarkuba ii duway buy qaala wuxuu yidhi fatanaxaytu haddana waan durkood oo waan la soo wareegay buy ma dhanku u jeesadaan haddana ka soo galay buy leanna jacayl ba fadakartu waan u sheegay daalika arrinkaas lahu nebiga qaala nebigu wuxuu yidhi wa kayfa sideebaad u haysan kartaa oo xays kugu noqon kartaa wal xaal qad zacamat ay ku andacootay oo sheegatay an qad ardacadkuma inay idin nuujisay gabar lagu yidhi waaba la idin wada nuujiyo naas baad wada nuugteen sidee bay xaas kugu noqon kartaa ad wada joogi kartaan war yaa ilaahi yaqaan dabaraani baa wuxuu ziyaadiyey dariiqa ayuub inay ahayd wuxuu yidhi gabadhii anoo aroos la ah fa dakhalat calaynaa imra'atun sawdaa gabar madow baa noo soo gashay haweenay madow baa noo soo gashay fasa'alat markaasay waxna weydiisato waxay tiri war caawiya maandhooyinow waxisiiya sadaqo hala caawiyo waa tuugsanaysa fa abda'naa calayha markaasaan kasoo daahnay bi atada iska arooso iska ka soo daahayn markay aragtay in laga soo daahay waxay tidhi tasadaquu calaya fa wallaahi laqad ardactukumaa jamiican warhooy waxay u sadaqaysta wallaahi hadda ka hor labadiina baanaa idin nuujiye maxaad is oran lahayd marka adoo reerkaaga la jooga islaan meel iska maraysa hadday koran lahayd waa idin wada nuujiya wallahi haddaad waxii diiddo waa kaasa waxaad is ohan lahayd waa islaan iska xamaalanayso midhaa rabta inay lacag kaa arursato ninku markaasu wuxuu ku yidhi xaaskiis intuu la hadlay dhegayso amuur baa dhacdae orod inta reerkiinnii iyo aabbaha iyo hooyadaa aadid bal soo warwarayso inay jirto haweenayda noocaas waa inay ku nuujisay aniguna reerkayagii baan adeeg leanna markaad yarayd waxaad nuugtay wax kalmeed kala og taha waa maya hooyada iyo aabbaha iyo ehelkaa garanaya soo maaha aniguna qoyskaygii baan aadaya saaliima naqaan nebigu u tegay sal alay slam nebiguna waa kala cayrshay isma xaas isuma noqon kartaanbi halkaa marka maxaa ka soo baxay gabadha aad naaska wada nuugteen isma geydaan waa walaashaa caadi ah wiilka aad wada nuugteen isma geydaan walaashaa kay nuujisay waa lami khalaas waxaa meeshii ka soo baxay haddana laakiin mushkilo kaloo ah magaalaad timid gabar baad guursatay isma taqaanaan waad aroostay ciyaal bay kuu dhashay toban ciyaal iyadoo ku haysaad waxaad ogaatay gabadhaan tobanka kuu dhashay isku aabbiyi isku hooye inaad tihiin maxaa xal ah yaa gabadhaan tobanka xaaska tobanka ilmood ku hayso xaaska ahoo marwada reerkaba intaa soo wada dhaqmayseen tobanka ay kuu soo dhalaysay oo xaaskaagii oo aad jeceshahay waa isku hooyi isku aabate maxaa xala maxaa samayn lahaydeen maxaa furtaa mmar maher waa kuu qabanaya horta <laughs> yaa waa la kala tegaya miya su-aal labaad baate waa saxbata su-aashaas meesha guur ma yaallo waa dhammaado ilmahan walaasha aad ka dhashay ma wacalaah ya yah <laughs> maxaa dhacay meherba kuuma qabto walaashaa abti ba abtaba miya <laughs> ya aaboo ya haddaa adigu abti unoqotay adigii aabbaha dhalay haddaa abti u noqotay yaa u noqonaya aabe waa midda labaad adugu abti haddaad u noqotay ayadiina mar ilmaha walaalkeed dhalay maxay u noqonaysaa ya eeday u noqonaysaa soo maa marka ilmihii yaa dhalay haddaa aduuna eedo u tahay kanna abti adeer u yahay abti u yahay ilmaha horta ayagaa dhalay saas maa xaaraanna kuma dhalan waa ilma xalaala waa caadi waa loogu abtirinahayaa ina hebel baa laodhanaya aabbihii baa lagu abtirin hooyadu waa caadi hadday dhintaan waa isdhexlayaan ilmihii laakiin guurkii unbaa meesha kusoo afjarmaya ma la fahmo marka waxyaalaha noocaasoo kale waa in laga taxadaro ilmaha walaalka walaalaha atirsigooda baratido mararka qaarkood waxaa dhici karta in lagu yidhahdo magaalada nairobi oo gabar kama guursan karta maxaa dhacay waxaad og tahay nairobi inay joogto walaashaa mana taqaanid guurna waad u baahanta tan aad rabtay inaad guursatay maayadii baa miswaato kale mana garanaysi waxaa lagu lehay nairobi o dhan kama guursan karti meelahaas kale aad ama gabadha guursanaysa iska hawso yaa tahay ii sheeg taariikhdaad dhalatay gabar baa iga maqan armad ayadii tahay oan kugu khaldama iska ogow iska ogow marka waayihii soomaalidu markii lasoo kala qaxayoo daafaha caalamka la kala galay oo la kala dhumay waxyaala noocaasoo kala dhan baa soo baxay walaalo isqaba iyo nin xataa lagu leeyahay gabar u asagu dhalay buu guursada uusan kaba warqabinba maba ka warqaba weliba somalida waxay ku afaysayin meherxad gabadha caadi haddii loo soo doono oo ehelkeeda la weydiisto waddaa kuu baxaysa laakiin wax dariiq inta la iska herla iska mehersaday walaashaa inay taha dhici karta ama gabadhaada inay tahaba dhici kartaba ma la fahma marka waxyaalaha noocaas waan la iska ilaaliyo gabadh haddaad guursanaysid ama gabadhii la raba in rabta in guursato gurigeeda ha keento ehelkeeda waalidkeeda ha ogeysiiso khalaas inaan la isla dhuumani can ilbaraa bni caazib radi allahu can ilbaraa bni caazib radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja wuu soo baxay rasuulullahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam yacnii min makata fa tabicatu waxaa soo raacday hum ayaga nabiga iyo raggii la socday ibnatu xamsata xamse gabadhiisii tunaadiya xaalay dhawaaqaysa yaa cammi adeer gabadhii xamsasu hadday tamaanaan soo marin adeer adeer bay rasuulka leedahay rasuulkay la hadlaysa fa tanaawala waxaa qaaday haa gabadhii caliyun cali baa qaaday waa gabad yar cali baa gacanta ku dhagay fa akhada wuu qabtay biyadihaa gacanteeda wa qaala wuxuuna ku yidhi lifaatimata faatimo faatimo faaduma iyo wey faaduma binti rasulillahi soo maa cali faadumuu qaba faadumadii rasuulka ulaalay soo maa cali iyo faaduma maxay isu ahaayeen marka nasabka layaha yaa ilmo adeer ah. adeer uu yahay sababtoo ah cali iyo nebiga ilma adeer ah cali bnu abi aalib abu aalib oo rasuulka soo korsaday oo adeerkiisa cali dhalay soo ma marka cali iyo rasuulka ilmo adeer ah cali iyo marka faaduma waa gabar iyo adeerkeed haddana waa isla lakin adeer laxmiya ma waa adeer labaad malifama qodobka taasi waa qodob marka cali wuxuu ku yidhi gabadhii duunakii qabo qaad ibnata cammiki adeerkaa gabadhiisa qaad buy xamze marka muxuu noqonaya faadumo maadaama xamze rasuulka adeer uu ahaa maya xamze rasuulka soo adeer uma ahayn yah xamze rasuulku adeer u ah laakiin faadumo wuxuu leeyahay duunaki ibnati camaki cammiki xagee cami adeernimada ka timi waa nuugmada nuugmadii hadday taan soo maray wey adeerkaa gabadhiisa qaad faxtamalat way qaaday haa gabadhii fakhtasama waxaa ku qabsadoo kula murmay fii haa gabadhii caliy waxaa ku murmay dhe fakhtasama waxaa isku qabsaday fii haa gabadhii dhexdeeda caliyun cali iyo wa jacfarun jacfar iyo wa zaydun zayd ibnu xaarifa saddexdaa nin baa nin walba isku qabsa gabadha isku qabsa la isku qabsanahayo anaa gursanaya ma aha waa nunno yar ah ee waxaa laga wadaa anaa qaadayo oo xanaanaynayoo ka warqabaya maadaama aabbaheed la dilay anaa haynaya laba ninna marka waa walaalo waa labadeeh cali iyo jacfar waa walaalo jacfar ibnu abi aalib iyo cali ibnu abi aalib waa walaalo sayd ibnu xaariana dee waxbaba kama gelinba waa la dooday marka say u doodeen doodooda fiiri nebigaa u garnaqayo kala dhexdhexaadinaya fa qaala caliyun wuxuu yidhi ana aniga axaqu ku mudnaansho badan biha ayada inaan qaado oo xanaaneeyo anaa ku xaqnimo badan oose wuxuu yidhi wahiya iyadu ibnatu cammi ina adeertay weeyaan weeyaanb adeerkay baa dhalay ibnatu cammi adeerkay gabadhiisii weeyey ilmo adeer baan aha waana wada dhalanay waa dayacmaysaa anaa haynayab wa qaala jacfarun jacfar wuxuu yidhi ibnatu cammi ina adeertay weeyaan asna marka waa siman yihiin soomaha dhankaas jacfar laakiin wax kaloo ku dara muxuu ku dara wa khaalatuhaa habaryarteedna taxtii hoosteeday ku sugantaho habaryarteed anaa qababi gabadha habaryarteedna anaa qaba adeerkayna waa dhalay labadooda kee xoog badan dacwada jacfar baa xoog badan jacfar cali tiisi waa ula siman yahay ilma adeer ilma adeeran oo caadi laakiin waxaan kaaga duwanahay habaryarteed baan qabaa asmaa bintu cumays bay ah habaryartaani wa qaala zaydun zayd wuxuu yidhi ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeye oo xaggee bay walaal kala noqoteen culammada qaar baa waxay leeyihiin xamse iyo zayd baa nebigu walaaleeyay oo waagii lasoo galay waxa waa walaaleeyey nebigu faqadaa wuxuu u xukumay bihaa gabadhii rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu caleyh wasalam likhaalatiha ah habaryarteed habaryarteed yaa qabay jacfar baa qabay wa qaala wuxuuna yidhi nebigu alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada booskeeday joogta habaryartu marka ilmo yaru haddii ay isku qabsadaan habaryar iyo eeddo yaa la siinaya khabaryartaa la siinayaa alkhaalatu bimansilati lm sidaa risaaladii aan qoray oo ahayd xuquuqul aabaa iyo cala al abnaa waalidiinta xuquuqda ilmahooda ay ku leeyihiin baan waxaan ku daray habaryaraha sababtaan ugu daray waxaa weeye nebigaa sheegay sal l sl alkhaalatu bimansilati lummi inay booska hooyada joogto wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalama marka xukumkii waa la rido gabadhii jacfar baa loo xukumay licaliyin cali buu wuxuu ku yidhi anta adugu minii anaad iga tirsan taha wa aniguna minka adaan kaa tirsana gabadhii maadaama laga xukumay cali oo gartii laga helay waa laxoogaa waa la sasabahaya adiguna anaad iga tirsan tahay anna anaan kaa tirsanahay xagga qaraabada xididnimada aynu xididka nahay oo gabadhaydii aad qabtid saaxiibka aad tahay oo saxaabiga tahay jacaylka aynu isu qabno dee waynu isnahaa inaguye gabadhiina hadda adee walaalkaabaa loo xukumaya hadda macsalaamu nebigu waa qanciyey af macaan buu kula hadla sal lla alay waslam yaa soo haray marka jacfar asaga gabadhi baa loo xukumay sooma wax kalena waa loogu dari doonaa wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lijacfarin jacfar ashbahta waxaad u ekaatoo shabahday khalqii abuurkayga sidaan u samaysnahay iyo wa khuluqii dabeecadayda khalqi haddii la yaho laamka la reebo waa qaabka qofku u samaysan yahay ma la fahma abuurka khuluq haddii la yidhahdana waa dabeecada qofka weeye marka jacfar nebigu wuxuu leeyahaa dabeeca ahaanna waad ii eg tahay abuur ahaan qaabka ilaahay ii sameeyana waad ii eg hadhow haddii su-aal lagu weydiiya saxaabiga nebiga abuur ahaanna u ekaa dabeicad ahaanna u ekaa waa jacfar wa qaala wuxuu ku yidhi nebigu lizaydin zayd anta adugu akhuunaa walaalkeen baato dee walaalnimada islaamnimadaynu ku walaalownay wa mawlaana kaan xoraynay baa tahayoo walaag wanaag baa inaga dhexeeya khalaas marka halkaa waxaa la fahmay habaryartu inay xanaanada ilmaha ku xaqnimo badan tahay eedooyinka iyo dadka kalena ay kaga xaqnimo badan tahay wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin